qaraabadaada tolkaaga udig cashiirada alaqrabiina oo dhowaanshaha badan marka nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu ummadoo dhan u digo ilaahay wuu u soo diray waana ku waajibiyey qaraabadiisa inuu si gaara ah ugu sii digana alla waa ku waajibiyey aayaddaas markay soo degtay oo ilaah u leeyahay tolkaaga kuu dhow u dig aayaddaas aa nabigu buurta safo korkeeda istaagay markaasu aad u dhawaaqay markaasuu nabigu aad ugu dhawaaqay wuxuuna ka soo bilaabay qabiilada kore ilaa uu ku keenay gabadhii nabigu dhalay sala allahu calayhi wasalam faadima binti rasuulillaah qaala nabigu wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin quraysh kulankeediio jamaacada iyo kulanka quraysheedo ow kelimatan naxwaha ama kelimadaas kelimad la mid ah oo ku macnaa ayaa nabigu yidhi salى اllahu calayhi wasalam ishtaruu anfusakum nafafyaalkiina gada naftiina gada bukhaariga waxaa ku sugan riwaayad kale ishtaruu anfusakum min allaahi nafafyaalkiinna ilaahay ka gada ilaahay ka gada macnaheedu waxay tahay daacada ilaahay dhiiba islaamnimo iyo daacad bixiya naftiinna si aad naar uga badbaadidaan idinku waxaad noqotaan mushtarkii nafta qaadanayay waxaad bixidaan aman amanka iyo lacagta bixinaan waa daaco daacada ilaahay bixiya oo islaamnimo bixiya si naftiinnu naar aad uga badbaadidaan ayagaa dadku markaas mushtariin suuratu tawba laakiin wuxuu sheegayaa dadku baa'iciin inay yihiin allahna mushtari uu yihi ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum allaa gatay alle aa mushtarigiiho gatay mu'miniintu waa baa'iciin waa kuwii wax gadayey ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum nafafyaalkooda alla ka gaday mu'miniinta marka markaas waxaa baa'iciin ah mu'miniinta waxay bixinayaan nafta waxayna qaadanayaan janno xadiidkan laakiin mu'miniintu iyagaa mujtaginahoo nafta qaadana waxay bixinayaan daaco daacaaday bixinayaan marka macnaheedu waxay tahay islaamnimo iyo daaco bixiya naftiinna si aad u inqaadidaan uga badbaadidaan naarta sidaas wey ishtaruu gada anfusakum nafafyaalkiina min allaahi alla ka gata naftiina alla ka gata oo macnaheed uu yahay anqiduu anfusakum min annaar naftiina naar ka badbaadiya laa uqnii ma difaaci karo canhum xaggiinna min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shayna laa uqnii macnaheedu waxay tahay laa adfacu laa adfacu cankum wey ilaahay xaggiisa wixii idinkaga yimaada ama ciqaab adduun ha noqdo ama cadaab aakira ha noqdo idinkama celin karo oo idinkama difaaci karo ee idinka maanta naftiinna gabta oo islaamnimo iyo daaca bixiya si naftiinna naarta aad uga badbaadidaan saasuu nabigu ku yidhi sal allahu calay wasalam laa uqnii ma difaaci karo cankum xaggiinna min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shay shay alla xaggiisa ka ahaaday oo ama ciqaab adduun ah ama cadaab aakira ah aniga idinkama celin karo yaa bani cabdimanaaf uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam reer bani cabdimanaafow waa jufadii gaarkaadoo nabigu ka dhashay laa uqnii ma difaaci karo cankum xaggiinna min allaahi alle xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shayna wax shay ah oo ama ciqaab adduun ah ama cadaab aaqira ah oo alle xaggiisa ka yimid idinkama celin karo ee naftiinna ilaahay maanta ka gada yaa cabbaas ibna cabdilmudalib cabbaaskii ina cabdilmudalib ahaayo waa nabiga adeerkiis aabbiis la dhashay cabbaasow laa uqnii canka xaggaaga kama difaaci karo min allaahi alle xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shay shaygii ilaahay kuugu taagalay inuu kugu ciqaabo ama ciqaab adduun ama cadaab aakiro aniga iskuma aadi karo oo kaama eli karo ee naftaada ilaahay ka gado cadaab ka badbaadi yaa safiya safiyoy camata rasuulillaah ee rasuulka ilaahay eeddadiis ah waa nabiga eeddadiis cabbaasay la dhalatay waa safiya binta cabdilmudalib safiyadii rasuulka eeddadiis aheeday laa uqnii canki xaggaaga kama difaaci karo min allaahi alle xaggiisa xaalu ka ahday shay-an shayna shay ilaahay xaggiisa ka yimid oo ciqaab adduunama cadaab aakhiraa kaama eli karo ee naftaada ilaahay ka gado yaa faaimatu faadimay faanimadaasoo binta muxamedin inan muxamed ahayd saliinii i weydiiso min maali maalkayga xaggiisa maashiiti waxaad rabto maalka adduunoon hayo waxaad rabto i weydiiso aan ku siiye waa ku sii karaa laakiin laa uqlii kaama difaaci karo canki xaggaaga min allaahi alle xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-an shayna laakiin ilaah ciqaabu kuugu talagalay iyo cadaab kaama difaaci karo ha khayraad meel kuu yaalla ee hadda dadaal ha dhigana dadaal naftaada ilaahay ka gado islaamnimo iyo iimaan iyo daaca bixi si aad cadaab uga badbaado nabigu sidaasuu dhihi jiray sala allahu calay wasalam weligiis u fiirsada hal mar baa allaha ka dhigay dadkii xataa muslimiinta ahaa hal qof oo uu nabigu yidhi aakiro anaa kuu shafeecaya aniga isku kay hallee ma jiro weligiis ma u fiirsada hal qof weligiis ma dhihin hal qof weligiis nabigu ma dhihin aakhiro anaa kuu shafeecayo aniga isku kay hallee barwaaqa meel kuu taalla abubakar ma usan dhihin cumar ma usan dhihin cusmaan ma usan dhihin calina ma dhihin qof kalena ma dhihin ilaahay ii bari qofka yidhaahdaa ilaahay waa u bari jir laakiin anaa kuu ergaynaya anigaa isku ka-aadinaya adiga kayraa meel ku yaalla hal qof ma dhihin qofka uu janno ugu bishaarayna waa qof ilaahay u waxyooday oo ilaahay yidhi hebel u sheeg inuu ahlu jannaya markaasna waa hadda diintu dadka gaarsiinaya wax ka mida ah. hebel ahlu janno weey waa leeya waa diinkii alla usoo dhiibay marka waxaad isku fiiridaa hadalkaas nabiga sala allahu calay wasalam iyo hadalka dadka gabal ay ku hadlayaan muriiddii tamasak bi wakun bi waafiqa axmiika fi dunyaa wa yowma alqiyaamati waxaa leeyihi sheekh abduqaadir ayiri muriidii ardaygaygii ow muriidii tamasak bi aniga igu dheg wa kun bi waafiqan waxaad noqotaa qof aniga igu kalsoon axmiika fi dunyaa adduunyada anaa ku ilaalina wa yowma alqiyaamatina anaa ku ilaalina u fiirsada hadalkaas iyo hadalkaa nabigu ma isku meelay ku wadaan ma isku dariiqay ku socdaan u fiirsado qofka muuminka waxaa la rabaa diinka ilaah u soo dhibay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wax walba inuu ku miisaamo fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi warasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakir hadaad ah, ilaahay iyo qiyaamo rumaysanti ogtihiin in qabri idinka dambeeyo wax allo wixii laysku qabto miisaana meeshaan yaalla dii shay laysku qabto makiila mise waa muskiilo mise waa kiliyo rubac waa in la saaro miisaanka shay kastoo laysku qabto maxaqa mase waa baatil waa in kitaabka alle iyo sunnada nabiga la garab dhigo sala allahu alay wasalam sidaas daraaddeed qur-aanku ma anfacayo qof aaminsan adiga sheekh hebela kuu shafeecay ma anfacayo haw tarno qur-aanka fiiriya suurat lancaam waandir bihi aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim laysa lahum min duunihi waliyun walaa shafiic ilah wuxuu leeyahay qur-aanka nabiga subana waxaad ugu digtaa dadka cabsanaya oo isla ilaahay ad hortegayda adoo cid ku ergey karta iyo cid ku gargaari karta aysan jirin ilaa ilaahay cidu kuu adeejiyo waa guuli qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaacadoo dhan yaa iskale leh allah ah, allaha qofka loo shafeecayo nabigu waa shafeecaya sala allahu calay wasalam ilahay hadduu u darafo yuu shafeecaya laakiin yuu shafeecayaa qof ilaah u naxariiso ilaah yuu u shafeec firi maaha qofku doono inuu shafeeci karo mar inuu shafeeyo soo ma jeedo nabigu sala allahu calayh wasalam shafaacatlcudma markuu shafeecayo wuxuu yidhi waan sujuudaya ma ahan inaan leeyahay ilahay ou qof hebel badbaadi sujuudan la dhacay markaasaa laleeya ya muxamed irfac raasaka wasal tucda washfac tushafac muxamed madaxa kor u qaad waa weydiiso waa lagaa aqbalaa erge waa lagaa aqbalaa wax weydiiso waa lagu siinaa wayuxaddu lii xaddan uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam ma ahan in la leeyahay ciddaad rabta ku soo dhow wuxuu yidhi xadaa la ii samaynaa dadka noocaasa orad u ergey alele xadkii la ii sameeyaan ku socon qof aan la dhihin u ergee uma ergey karo marka arrintii odayay gacanta ugu jirtaa allahu rabb alcaalamiin qul lilaahi ashafaacatu jamiica shafaacada dhammaan allah iskale ah, keligiisaale qofkuu doonuu ku karaamaynaya kuu doonana u diiday marka qofku hadduu aaminsan yahay adiga hebelaa kuu ergenaya qur ma anfacayo wax anfacaya lama waandir bihi ladiina yakhaafuuna an yuxtaruu ilaa rabbihim laysa lahum min duunihi waliyun walaa shaiic u fiirsado qur-aanka waxaad ugu digtaa dadka cabsanaya oo baqayo walbahaarayo isla ilaad hortegi doonta adoo cid kuu gargaari karta aysan jirin cid kuu ergey kartaana ma jirto cid alla kuu diray maaha wax walbaaba alle keligiisay gacanta ugu jiraan qofku weligu taas ku xisaabtama wakadalika abubakr weligiis abubakar ma dhihin qof anaa kuu shafeecay weligiis ma dhihin waa abubakar sidiiq weligiis cumar qof ma dhihin anaa kuu ergeynay weligiis cali bn abi daalib qof ma dhihin anaa kuu shafeecay qof walbaa nafsii nafsi u dhahay waana awliyada ilaahay ugu kalaama badan ee nabi maxamed u markhaati kacay sala allahu alay sl ahlujanno inay maaha dad la malaynayo iyo waa dad la hubo arrintooda marka qofku waa inuu dariiqaas ku socdaa nabiga sal اlahu alay waslm rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canه ana rasuulalahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayhi wasalam wuxuu arkay rajulan nin rajulkaasoo yasuuqu kaxaynaya badanata neef geel ah nabiga salى اllahu calayh wuxuu arkay nin kaxaynaya neef geeloo hadi ah badanada hadda waxaa loola jeedaa hadi hadi ayaa loola jeedaa waa xoolaha baydka ilaahay lagu qalo hadigaa hadigaas ama waa waajib ama waa sun haddii qofku mutamatic yahay waxaa waajib ku ah hal neef oo ari ugu yaraan mid geelana waa qali karaa lona waa qali karaa hadduu qaarin yahayna neefaa ku waajibaya oo ari duu rabana geel waa qali kara loona waa qali kara laakiin nabigu sal اlahu alay wasalam boqol halaaduu qala asagoo xataa xajka aadina waa diri jiray waa jiri beytka ilahay lagu qabo marka midkaas qofku iska diraya waa sunna midka ku waajibaana waa waajib marka neefkaasaa waxaa la idhahdaa badana ana rasuulalahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam ra'aa wuxuu arkay rajulan nin rajulkoo yasuuqu kaxaynaya badanata neef geel ah macnaha badanatan waxaa loola jeedaa neefka geyla hadi hadi uu kaxaynay fa qaala nabigu wuxuu yidhi irkabhaa kor neefka hadiga kor maadaama hadda aad meel fog u socoto safar tahay gaadiid kasii dhigo kor qaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka allah innahaa badanatu waa hadi neefku waa neef hadiyaho baydka macnaha wuxuu is yidhi baydka alle neefka maadaama aad u niyaysatay oo ilaahay dartiis adu qalayda ha kusii nacfin adugu ha kusii nacfinu isleey waa iska ilaalina faqaala nabi wuxu ui irkabha kor weyla war hooge kor uy weylaka asal waa qofka halaagga ku dhacay laakiin haddeer habaar loolama jeedo waxaa loola jeedaa taqwiya xoojin hadalka la xoojinayo laa uma laka oo kale iyo hooyadaa waaye saasoo kale marka waa kelmado carabtu isticmaalaan oo loo isticmaalo litaqwiyati اlkalaam hadalka in la xoojiyaa loo isticmaalo habaar marka nabigu sal اlahu alay wuxuu yhi irkabha weylaka war hooge kor fi haaniyati markii labaad u yidhi fi haalisati ama markii saddexaad xaafid ibnu xajar fatxubaariga bukhaariga markuu sharxayey waxaa laga qaadanayaa uu neefka hadyigaa in lasii lagu sii la kori karo ama waajib ha ama sunno ha ama waajib ahaado maxaa ma weydiin istibsaal ma weydiin ma dhihin ma waajibu kugu yahay mise waa sunno ma kor u marka waa inaan xukunku kala duwnayn oo la kori karo ousan iskhilaafayn xukunku waxaa kaloo xadiiska laga qaataa fatwada mas'alada cilmiga marka dadka loo jawaabayo in lagu celceliyo dii qofkii arko qofki inuusan xoogaana uusan fahmin ama u degdegin samaynteeda in lagu celceliyo nabigu waa ku celceliyey irkabha irkabha waa ku celceliyey waxaa kaloo laga faaqaadanayaa uu yidhi inay wanaagsantaha dadka loogu yeedho amarka qaadashadiisa in loo degdego amarka nabiga sala allahu calay wasalam amarka ilaahay qaadashadiisa waa in loo degdegoo laga daayo xaala nabigu markuu weynaka waylaka canaantaas waxaa keenay uusan degdegin markii la yidhi kor uusan korin marka amarka nabiga sala allahu calay wasalam iyo amarka ilaahay qaadashadiisa waa in loo degdego qofka aan u degdeginna wuxuu mudanayaa canaan iyo eedayn waxaa kaloo laga qaadanayo dadka waaweyn la raaco culummada madaxda wanaagsan waa in la raaco safarka qofka weynna qofka yar hadduu maslaxadiisa arko waa inuu tuso oo uu yidhaahdo sidaan samee ee uusan fududaysan nabigu waa tusay ninkan maslaxadiisii waxaa kaloo laga qaatay bukhaarina uu ka qaatay xadiidkan qofka waqaf hadduu waqfo asagaa waqfay shayuu waqfay maalan ceel uu waqfo ceelkaas waa waqaf muslimiintu waa cadeen asagu waxba ka cadaa haa waxbuu ka cadaa masaajiduu waqfay ha lagu tukado waxba uga tukado waxa weeyaan guriyuu waqfay markaasuu yidhi martidu ha seexato isagoo ama isagoo masaafir masaafirku ha seexdo isagoo masaafiru yidhi waa seexana waqafka qofku asagu waqfay hadduu caam yahay waxba uga nacfi kara de mid qaasa lama ogola inaad tidhahdo ana isku waqfay laakiin haddaad dadka ku waqafto aduguna dadkiiaad soo geli sifadii haddii lagaa helo waxbaad uga nacfine waqafka caamka waqafka caamka in lagu nacfiyo wey rawa الbukhaariي can ibni cabaasin radi allahu canهuma ana sacd ibni cubaada saxaabiga la dhihi jiray sacad ibnu cubaada radia allaahu canhu tuwufiyat ummuhu hooyadiis ayaa la oofsaday walxaal ayaa la oofsaday huwa isagu qaa'ibun canhaa uu ka maqan yahay hooyadiis isagoo ka maqan ayay dhimatay fa qaala wuxuu yidhi markuu yimid sacad yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inna ummii hooyaday tuwufiyat waa la oofsado way dhimatay walxaal ayaa la oobsaday ana aniga haa'ibun aan ka maqanay canhaa xaggeeda ayanfacuhaa ma anfacaa shay-un shay in tasadaqtu bihi haddaan sadaqeeyo canhaa hooyo xaggeeda aan ka sadaqeeyo haddaan shay hooyo ka sadaqeeyo ma anfacaa qaala nabi wuxuu uhi nacam nacam waxaa la dhaha filjawaab su jawaabkaa lagu soo celshaa macnaheedu waxay la mid tahay in in tasadaqta shay-an canhaa fa huwa naaficun haddaad wax hooyadaa ka sadaqaydo waa anfaca qaala wuxuu uhi fa innii aniga ushhiduka waxaan markhaati kaaga dhigaa anna xaa'idii beertayda beerta weydo derbigu ku wareegsan yahay anna xaa'idii beertayda beertayda almikraafa oo mikraaf ah waa magac beertu leedahay sadaqatu waa sadaqo calayhaa ay canha hooyan ka sadaqeeyey hooyan ka sadaqeeyey beertaas aseendadaas dhan hooyadaya u sadaqeey waa sadaqa jaariya xadiidkaas marka axkaamta laga qaadanayo waxaa ka mid ah maydka in wax laga sadaqeeyo inay bannaan tahay maydkuna ku nacfinayo aayadda qur'aan ee ilaah uu yidhi subxaana waan laysa lilinsaani ilaa maa saca insaanka uma sugnaanin ilaa asagu camal uu sameeyey maahane waa caam ilaa maa saca wuxuu asagu sameeyey keliyuhu leeyi wax kale macnaha alaysa lilinsaani waxaa la soo qadarayaa min acami اlcumuum maala waan laysa lilinsaani shay-un amase waan laysa lilinsaani camalun waan laysa lilinsaani hawaabun insaanka hawaab iyo camal uma sugnaan ilaa maa sacaa wuxuu asagu sameeyey maahan aayaddaas waa caam mustanaa minhuga caamkaa ayaa laga soo qasisay ilaa aayaddaas cumuumkeeda xadiidku wuu qasisay marka wuxuuna sheego nabigu caddeeyey oo aayaddii cumuumkeedii sunnadii ay qasistay sadaqada meydka laga bixiyo weliba eelkiisu ay ka bixiyaan in meydku ku nacfinayo imaam nawowi isaga wuxuuba yidhaha qofkiinaba ha ka bixi marba haddii sadaqa bal waaba ijmaacu yidhahda marka sadaqada maydka haday weliba eelkiisii ka bixiyaan inay anfacayda xadiisku ku cade oo laga qaadanayo qofka markaa xadiiska waa ka faa'iidaysto eelkaaga aad wax ka sadaqaydo waalidkaagii aabbaha hooyada ayeyda awowga maydka waxyaala kaloo anfacaya qur-aanku sheegana ducada ka mida ducada maydka waa anfacayda waana ijmac waana aayad qur-aan in ilaahay loo baryo dembi dhaaf loo weydiiyo in ilaahay loo baryo oo dembi dhaaf loo weydiiyo qur-aanku in loo akriyaa ma anfacaydaa culummadu waa isku khilaafsan madhabka shaaficiga ma anfacayda imaamu shaafici wuxuu leeyahay qur-aan la akriya ma gaaray may ma gaar imaam nawowi afkaarka waama ku sheegay jamaahiirta shaaficiyana saasay wada mareen waa jiraan qaar shaaficiyaho dambe oo khilaafay oo madaahibta kale qaar ka mida ah raacay imaam axmeda wuxuu qabaa qur-aankuna waa gaara laakiin waa in qofku marka masaa'ilka laysku khilaafo waa inuu yaqaan wax wax lagu kala rajaxo waa inuu yaqaano fiiriya xaafid ibnu kaiir oo culummada shaaficiyada ka mid ah aayaddan markuu sharxaya fiiriya wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayh wasalam hal mar ma sheegin mayd qur-aan loo akriyo xataa wax yar ma ishaarin ishaare xataa ma bixin saxaabadiisu weligood ma sheegin mana ishaarin wuxuuna suuratuaxqaaf ku yidhaahdaa wa ama ahlu sunnati waljamaaca fayaquulu kullu ficlin wa qowlin lam yafcalu saxaaba fa huwa bidcatun liannahu low kaana khayran la sabaquuna ilay ahlu sunna waljamaaca waxay yidhaahdaan ficil kasta iyo qowl kasta oon saxaabada aan ka sugnayn waa bidco sababtoo ah hadduu qayr ahaa lahaa ayagaa u degdegaya ma dhici karto ayagu inay qayrkii ka gaabiyeen dadka ka dambeeyana u dadaaleen ma dhici karto nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi wax ilaahay idin dhaweeyo janno idin dhoweeyaa ma jiraan ilaa waa idin sheeg hal shay oo janno loogu dhowaadaanuu sheegi ma jirin hal marna ishaaraya xataa qof kama keeni karo qur-aan meydha loo akriyo maa dhigaya axaadiis daciif iyo been abuura lagama hadlayo way isla ogolayn culamadu hal xadiisoo sugan inuusan jirin wax been abuura kama hadlayn soo ma jeedo saxaabadana hal qowl lagama keeni karo been abuur waxa wey beenuraad male laakiin hal qowloo sugan lagama keeni karo saxaabada bal yaa ka keena tabiil laba bilood qaad muddo ah. soo diyaariya yaa keeni kara ma jiro qof keeni karo weligood hal saxaabi oo yidhi maydan qur-aan u akrina hooyadoodaa dhima jirtay aabbahooda dhiman jiray qaraabadooda dhiman jiray hal daqiiqa xataa lama helo u fiirsado xaafidul kasiirna wuxuu leeyahay qowl kasta iyo ficil kasta oon saxaabada laga hayn ahlu sunna waljamaca waa bidca yidhaha wuxuu leeyahay alxaafid ibnu rajab fadl cilmi salaf calaa cilmi اlkhalaf wuxuu leeyahay xaafid ibnu rajab wax alla wixii salafku ku ijmaaceen in laga tago waa in laga tago imaamuna shaafici wuxuu yidhahdaa hadal weyn oo qiimo badan wuxuu yidhaahdaa natabicu sunnata ficlan ow tarka sunnada nabiga annagu waa raacaynaa wuxuu sameeyey waa samaynaynaa wuxuu ka tegeyna waa ka tegayna sababto aad ah raacid runa taasa wixii nabigu sameeyey haddaad samaydo waa raacday soo ma wixii uu ka tegey haddaad ka tagtana waa raacday laakiin fiili wuxuu sameeyey haddaad ka tagto miyaad raacdo wixii uu ka tegay haddaad u dabamaraydo samaydana miyaad raacdo maada raac yaa keeni kara meel nabigu yidhi mayd quraan ha loo ah wax keeni kara ma sidaas daraaddeed aayaddan waan laysa lilinsaani ilaa maa saca insaanka uma sugnaanin camalun ilaa maa saca isagu miduu sameeyey maahan wixii daliil ka reebay waa la suga sida meydka sadaqada laga bixiyo sida meydka loo duceeyo sida meydka laga xajiyo sida meydka laga soomo adilaa sheegtay wixii daliil sheego waa la suga waxaan daliil sheegin aayaddaa la ag taagnaanay la ag taagnaanay la ag laakiin waxaan rabaa sadaqada inaan wax yar taabto qaara waxay yidhaahdeen war xadiiska fiiriyo ayanfacuhaa shay-un waa nakira fii siyaaqi istifhaam tacum shay-untu waa nakiro istifhaam wax laydhaha ka horeeya waa hamsada a hamsadaasaa laydhaha xarfulistifhaam qaacidada usuulu fiqigaana waxay leedahay nakira fii siyaaqi istifhaam tacum haddii nakirada istifhaamu ka horaydo waa caam waxay yidhaahdeen wadin kale mayd markuu dhinto xoolo lama qali karo badar lama kari karo beera ha la sadaqeeyo masaajid waxa loogu daro ceel ha la sadaqeeyo shay-on waa cumuumi xaal cumuumkan uga saartay badarka la karina iyo soo gelaa soo masaajidaa soo gala beeraa soo gala meeshaan aad ku dhegantihin xad uga fujine ah, ilaa shay on atalo nakira oo caami eh. ah. aljawaab jawaabtu waxay tahay culummada muslimiintu waxay isla ogol yihiin dhammaan shay unta la sheegaa shay sharciga waafaqsan wey ee culummada ka mid maahan mid qaba shaygu ama sharciga ha waafaqsanaado ama yuu waafaqsanaanin wax alla wixii mayd loo bixiyo waa la gaara culummo qabtaa ma jirto soo ma culummo iska daa xataa caamadu ogta waxaan sharci waafaqsanaysan sadaqa noqoyn ha wiil isbaara meeshaas u taallo halkan aftigiis ku dhinto hooyadiiaa wacday armaandow soo dhiib lacag aan abti wax ugu sadaqayn markaasuu yidhi hooyo waxaan anugu hayaa xaaraan wey dad muslimihan ka marooji abti waxba u tari maayaan guriga aad degan tahaa xalaalahe gad ee abti u sadaqeen xaaraantaana soo dhiibaan guri ka dhisay hadda ka war isbaaraystuu xataa wa ogyahay iska daa qof kale xataa kay isbaaradu u taalla wuxuu og yahay sadaqadu haddaysan sharciga waafaqsanayn may anficinin soo ma hadda fiidi salaad hala la tukado ajar badanay leeda meeqa daliila sheegay haddana salaadii aan sharciga waafaqsanayn salaad ma noqeen maya marka shay unta waxaa qaydaya sharciga shaygii sadaqa sharciga waafaqsanaa maydka waa anfaca laakiin wixii aan sharciga waafaqsanayn oo nabi maxamed diiday sala allahu calay wasalam sadaqa noqon sadaqana maba ahama maxaa ka mid ah xoola in la qalaa ka mid maydka ka gadan abu daawuudka waxaa ku taalla laa caqra fi lislaam diinka islaamka gawrac mayd wax loo qalaa kuma jiro laa caqrana waa nakira fi siyaaqi nafi taxum ah laa weliba waa ti ugu ugu cumuumka badneed waa midda ku jirta laa ilaha illa allah laada ku jirta halka islaamka diinulislaam ka mid maahan mayd xoola loo qabo abu dawudkay ku taala laa aqra fi lislaam weliba waxaa daba yaalla cabdirasaaq sancaani inuu yidhi gaaladii hore waxay ahaayeen in markii qof dhinto neef lo-ah ama neef ariga ay qalaan saasaa daba taala weliba waxa ay ku fasireen oo shuruuxda aad ka arki kartaan abu dawuudka gaaladaasu waxay u qalayeen qaar ka mida laba qaybood ay ahaayeen aakire in meydku ku nacfiyo ka warrama waxay dhihi jireen qofka haddii neef loo qalo aakire marka maxsharka lasoo shirinaa asagoo neefkii saaran imaana maxshar haddaan loo qalin cabtiisu maala waa soo lugayna waar meydkaagiyo lugayne waar meydka xoola u qal gaaladii hore saas dhihi jire iriya akriya xadiiska akriya iyo shuraaxiisa gaaladana ma banaana dhaqankooda in la waafaqa xataa niyadda haddaad ku kala duwantihiin daahirka in la iska waafaqaa ma banaana fiiriya qoraxdu markay soo baxayda in la tukadaa waa xaaraan ilaahayaad u tukay adugu gaaladuna shaydaana u sujuudaan waktigaas niyadiinu waa kala duwan tahay lama ogolo xataa iyadoo niyaddu kala duwan tahay daahirka inaad iska waaf iskaga ekaataan lama ogolo laa caqra fi islaam ata waxaa yaalla saxaabadii nebi moxamed sala allahu calay wasalam jariir ibnu cabdillaahi albajali inuu yidhi kunnaa nara alijtimaaca ilaa ahli lmeyit wa sancata dacaami lahum min anniyaaxa saxaabadii nabiga haddaan naqo in dadkii laga dhintay loo tago oo la aado ayaguna ay cunto sameeyaan niyaaxan u niqiin ule niyaaxana waa maxay waa kabaa'irta dunuubta ka midta ah oo nabigu sal اlahu alay slm yidhi inaani fi nnaasi huma bihim kufru laba sifo oo dadku ay sameeyaan waa kufri waa camal oo min acmaali اkufaar adacnu fi اnasab wالniyaaxatu cala meyd niyaaxada meydka loo baroor diiqo iyo nasabka dadkoo la duro waa dhaqangaalaadu leey nabigu sal اla alay slm saxaabadu waxay leeyihiin dadka meydka qaraabadiisa inay cunto sameeyaan dadka kalena u tagaan niyaaxa iyo baroordiiqan unkakeeda ka war haddaad tiraa niyaaxo maahana waa sadaqa shayga niyaaxo ayaa sharciga u ku yidhi saxaabada in la raacana waa waajib jannadaa lagu gala waasaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina waalansaar waaladiina tabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhum waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanaam jannada waxaa ilaah u diyaariyey raallina ka noqday saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin iyo dadka raadkooda raaca dadka khilaafana naara alla u ballan qaado waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannama wa saa'at masiira ilaahay weyne subxaana wa tacaala wuxuu naar u ballan qaaday iyo jahannama laba sifo mid ka mida qofka lagu arko nabiga sala allahu alay slam qofka khilaafa dariiqiisa iyo qofka khilaafa muminiinti aayaddu markay soo degayda muminiinta joogayay ahaayeen waa saxaabada kow ayagaa keliya haba joogay markaas ah, muminiinta koobaad waa ayaga soo ma jeed waa aayaddu shaafici u daliishaday ijmac muminiintii ka horreeyay inaan la khilaafi karin haddaysan ayagu iskhilaafin hal wadda wada mareen ma banaana aduu qowl kale inaad la timi saas u daliishada aayadda soo ma jeed nabigeenna subanna sala allahu calayh wasalam xadiisuliftira xadiiska abu daawuud iyo tirmidi qaybkooday wariyeen toddobaatan iyo saddex firqo markay ummaddu noqdaan toddobaatan iyo laba naar ay muteen hal firqa ay badbaadaydo firqadaas wuxuu ku sheegay nabiga iyo saxaabada dadka raaca oo markii la weydiiyey yay tahay firqadaas nabi wuxuu yidhi hiy alatii takuunu calaa maa ana calayhi alyowma wa asxaabi waa qolada aakhiru zamaanka diinka dhigato ku sugnaata aniga iyo asxaabtaydu waxaan ku suganna nabigu saasuu yidhi sala allahu alay waa waajib in la raaca dariiqooda culummaduna waxay leedaha xadiiskaas karin afarta madoob oo isku waafaqsan yahay mayd markuu dhinto qaraabadiisu cuntada ay sameyn inay niyaaxad minhaajka marka uu kitaabu janaasa dhammaato bal muqni muxtaajka fiiri xadiiska aan akrinayou ku dhiga uu leeyahay qaraabadu cunto samayda dadkuna u yimaado cunaan waa niyaax markaas xadiiska soo aroorina waana saxiix uu leeyahy xadiisku ah, fiiriya muqni muxtaaj markuu juska dhammeeyo Ah, markii salaada janaasa dhammaato oo saka bilaaba rabto ah, halkaas markay janaasa dhammaato sharxa ku keena afarta madawoodna waa iskula ogoli durduushina ijmaacuu ku soo raray aan khilaaf lahayn maanta koowaad cuntada la sameeyo iyo maanta labaad iyo maanta saddexaad iyo maalinka toddobaad iyo afartan marka la joogo iyo sanad marka la joogaana waa isku mid qaar ay yidhahdeen toddobada waa dhammaatay maanta sagaalaad noo sameeya war waa isku mid halkiiya joogta ah, bartiiya joogta waxba ma kuu kordhin soo ma jeedi waxba kuma kordhin qofku hadduu ilaahay ka baqayo ma dhici karto xaqa iyo baatilku inay iskaga ekaadaan oo uu kala gara waayo laba shay keliya qofku waa inuu sameeyo qalbiga waa inuu ilaahay baryo ilahay inuu xaqa waafajiyo nabigeenna suuban salى اllahu calayه xadiiska صaxiix muslimka wuxuu leeyahay habeen kasta salaatuleylka markuu u istaagayo ragcada koobaad ducaa uliftitaax wuxuu ku bilaaba jiray allahuma rabba jibriila wa mika-iila wa israafiila faadira asamaawaati waalardi caalima algaybi washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdi man tashaa ilaa siraati mustaqiim ducadaasu ku bilaabi jiray oo macnaheedu yahay inuu ilaahay ugu tawasulo asmaadiisa sifaadiisa rubuubiyadiisa iyo awooddiisa ee uu yidhahdo rabbiyow dadku markay masale isku khilaafaan meesha xaqa aniga ay waafaji de waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam waa nebi maxamed qofka saas adiga marka nebi maxamedoo ilaah ilaalinayo macsuum ah waxyigu ku degayo habeen kasta wuxuu leeyahay rabbi ilahay dadku markay iskhilaafaan meesha xaqa ay waafaji ducada nabigoo dhanna maxaa ugu badnaa yaa muqaliba alquluub habit qalbi calaa diini ilaaha quluubta gedgediyo qalbigayga diinkaaga ku sug diinka aad raalliga ka tahay maahan diin beenbeena ilaahu kaas qalbigayga ku sug qofka marka muuminka ee og in qabri la dhiga isagoo keligiisa waa inuu walwalo oo cabsado oo ilaahay baryo oo uu yidhaahdo ilaahayow marka la iskhilaafo meesha xaqa ay waafaqi waa inuu yidhahdo labo ilaahi wayna indhuu siiye dhaguu siiye caqlina waa siiye qofkan intaas lahayn mukalaf maaha soo ma jeedin waa inuu xaqa fiiriyo xaq iyo baadil iskuma ekaa karaan soo ma jeedin bal kutubta taalla madaahibta kala duwan hal kitaab hal kitaab oo dhigaya mayd markuu dhinto mayd markuu dhinto xoola ha la qalo ha laga sadaqeeyo hal kitaab ay ku taalla keena hal kitaabay ku taalla soo ma jeedin daa la odaadaa aad ugu ololayn jiray markaasaa la kitaabka dhigayaan ku yaala markaas masr aan laga hela laa ilaaha illa war masr meeqa maalin walba laga yimaado maalkeena midaa laba eefood ta wax ku qorqoru isku laabo yihi waa kana haddaan qorno magaciisu xataa waa qalday iska da waa ku yaalla laba eefood saas iskugu laabo maalin dhow soo ma jeed markaasuu kitaabkaasaan ba ka qor hal kitaab kun iyo afar boqol iyo soddon iyo sagaala hijiriyadii laga maraa kitaab kutubadii muslimiinta ka mid ah waa camalka aad aragteen ee mashriq iyo maqrib soomaaliyu samaydo ma camal yara camalka intaas leega boqolaalka lagu dilo maalin walba xoolaad kitaabkuu ku yaalla ilaa waxaad aragteen suuliga la galo dhagaxa ee sajada layskaga tiraa kitaabka lasoo roga waa ku yaalla iska daa neef geeloo la qale halkay ku taallata ya nin wadaad a meel gobola tegey markaasuu sunnada ka akriyey dadkii sunnadiiyay fahmeen in macalinahaa joogo siddeetan jir markaasay caama wax ka dhib badan waxay yidhahdeen macalinka xoolahaan aan qali jirnay boqolaal kala lay jiray kitaabka dhigaya waa inuuna tusaa wadaadku wuxuu macalinkaasa dhibinin kitaab ma hayo macalinka karaameeyo xoola haddaad sii jirteen siiya laakiin diinka alle haddaad fahamtay diinka alle raaca maya daymayna waa kuu keenaynaa adna soo diyaarsay kitaabahaaga isaguna waa inuu soo diyaariyo kollayba wuxuu haddaad keentaan anugu ma dhihi karo diinan qaraawa uu sheegay anugu diin macalinkii soo waday siddeetan sano jira siddeetankaasna qalaayay oy dhacdo sanadkii kun neef inuu qalaayo hayla bil walba intaasoo goor la qalaa bishiina halkii maran waxa dhacday in afartan la qalo bishiina dhowr goola la qalaa macallin waxaa la yidhi xoolihii aad qali jirno qabuuraha la gey jiray kitaabki dhiga ayaan saaka kaaga fadhina markaasuu yidhi kutubaha haddii laga raadiyo waa laga hela nabadoonnadu dadka qaarkood waa ka caqli badan nabadoonnadu aad u caqli badan yihi maogta wax badanay la kulmaan nabadoonnadu waa qatar iska fiidhi nin nabadoonaha hadlay wuxuu idhi macallin hadda kadib wixii kutubaha laga helo ama anaa hela ama adaa hela kaas iiga kaadi aniga adiga qof hor hodaaya lama yaqaani hadda ka hor midaan igu wada itus hayta kutubaha laga hela kutubaha hadda kadib wixii laga helo ama anaa hela ama adaa hela qofka hor helaya lama yaqaan laakiin hadda ka hor midaan igu hogaamayda itusme shib uu yidhi macalin macalin wadaadkii marka waa ka naxay macalinka de min siddeetan jira oo la rafaadiyey w markaasuu macalinka ha dhiginina kolleyba saasay caqlan ula fiicnaatay macalinkiina wuxuu mooday in faraj furmay markaasuu allow hana baray war caqli inay noola ficneedu ha caqlan ay iila ficneed saasaan ku wadayi nabadoonkii markaasuu iska calaacalay markaasuu yidhi tolbeel caqli anaa la igu imaan jira mana ogalid caqli la igu gaanaa ha ma caqli anu daba socdayn inuu waxyi igu wadaan modayo ha ha allaa yidhi inuu igu hogaamaayaan u haysta ku daba socday ee caqliga anaa la ii soo aali jiray ha ma weligayn caqli qof ku raaca ha wa idagay marka waryaa waryaa lagu dagi waryaa qadiyaa lagu dhigayaa madow haddeed iska ba hadda iska ba idaa lam tastaxi fasnax maashiita daadan xishoohayn waxaad rabto sameen ana waxay dhahdaa nabigaaba khadiijo u qalay a nabiga aba khadiijo ri u qalayba war haddii intaas la helo ma wax dambo isqabtaba lama arkeen ha ee halkay ku taalla xadiikaas bal akriya riyaad saaiibka ku yaalla xadiikaas markaad dib u fiiridaan qofku wuxuu qancayaa gaayo kala dambaysa wuxuuna ogaanaya iftira iyo been abuur wax badanuuna ku ogaan kara halkaa xadiisku fiiriyo xadiiska imaa loo riyaad saaiibku ku wara baabka oo silatu raximku ku keenay wuxuu u baabaystay aabbaha hooyadaa xaaskaaga hadday dhintaan dadkay jeclaayeen in la xiriiriyo u fiirsada xaaskaaga hadday dhimato xaaskaaga zawjadaada hadday dhimato dadkii adduunka markay joogeen saaxiibbada la ahaa markay dhimatay kadib waa inaad xidhiirido adugu markaasuu xadiiska keenay xadiisku wuxuu leeyahy meel ugama jirto arigaa ka keena wuxuu nabigu u sadaqeeyey khadiija meel ugama taalo qofka keeni kara ma jirto dabaxa lahaa ayada darteeda u qalayna meel ugama taalo ee waxay tahay ciddu markay neef kala neef ma kala taa markasta soxolma qalataan reerku markuu neef qasho annagu wuxuu dhihi jiray hilibkaan u geeya khadiijo saaxiibadii ah, heble u geeya waktigii khadiijo inoo imaan jirtay khadiijo saaxiibadeedu xiriiraha maga mar alla marka ciddu neef qalato ciddu neef ilaa dad kastoo muslim meel degan xoolo waa qashan soo maa mar waqlala loo qalaa mar udxiyaa la qalaa mar hiliba loo qalaa hadda ilaahaba noo siiya hilib in loo qasho mar martidaa loo qalaa mar kastoo neef la qasho wuxuu leeyahay hilibkan waxaad u geydaan qadiijo saaxiibadii gabadhii saaxiibadda la aheed qadiijo siiya imaam nawowi wuxuu maxaa laga qaadana xaaskaagu hadday hortaa dhimato dadkii saaxiibada la aha in la xiriiriyo uu ka hadla xadiid mayd wax loo sadaqay maba ka hadlayo hal qofoo muslimoo yidhi waa kaana xaryakeena ila kitaab kasta xadiiska markuu qoraa baabka uu ka hadlayo ku qora iiri haddii salaad ka hadlayo haddaad tiraa soonu ka hadla inaad been sheegaydo dadkanu waa ku arkayn soo maa bal fiirihi xadiiska meeshuu ka hadlay bilahi caleyk halkaas xadiisa qofku wax ku fahmi karaa markuu arko sida diinta ilaahay loo bedelayo sifadaasuna sifadii yahuudda yuxarifuuna alkelim can mawaadici kelimka meesha alla dhigay ka bedeli jireen waa calaamad khatar ah haddaad aragto qof diinta bedelaya waana wax lagu ogaa karo qofku markuu arko diinka in laga been sheegayo waxbaa u caddaa kara laakiin waa inuu u socdaa in dhameelaysan wax u jeed in dhameelaysan u jeedin wax kama arkaan ee qofku waa inuu xaqdoonyo oo qof soo ducaystay masaajidka marka la soo aadaa maxaa ma lase soo aada allahuma ajcal fii qalbi nuura wa fii lisaani nuura wajcal fii samci nuura wa fii basari nuura wajcal min ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا وشن يلباتن نور سوما شن يلباتن نور way qof inta isku soo duceysta uu iska soo aadin saad ta kitabka horata xusmusi kana ku yilo ku akhrin shan iyo labaatan nuur waa inuu ilaahay weydiista in ilaahay indhaha nuur u yeelo xaq ay ku arkaan dhagaha nuur alla u yeelo ay xaqa ku fahmaan qalbiga ilaahay nuur u yeelo ay xaqa ku fahmo korkiisa ilaahay nuur yeelo hoostiisa ilaah nuur yeelo midig ilaah nuur ka yeelo bidix nuur u yeelo ilahay adiga nuur kuu yeelo lafaha nuurka kaa geliyo xididada nuurka kaa geliyo ilaahay nuur kaaga weyneeyo qabriga alla nuuriyo nuur ma alla ku siiyo adoo intaas kusoo ducaysa inow waad fahmayda ah, laakiin qalbi madow iyo sheeko iyo xanata masaajidka dalaq la soo tiraa waxa wax kugu soconaya male xaynamada ku socotay dariiqii lagugu talagalay soo ducayso masjidka shanta salaadood masaajidka aad soo aadaydo siday nabiga usoo ducayso sala la ala nabigaad ku ducaysan jirta ku soo ducayso ilaahay baa kuu furay xaqii baadilkuna iskuma eg ma dhici karto xaqii baadilkiian kala garawa ilaahay baad cadaab uma samayn haddii aqi baadilku isku egyihin xaqii baadilku hareen iyo maalin say u kala cadihin u kala cadih soo ma jeeda laakiin qalbigaaga ilaahay ha ka arko inaad xaqdoonto indhahaaga iyo dhegahaaga iyo caqligaagana ku raadi wax akri wax dhegayso isku miisaan ilaa xaqa iyo baailku kuu kala cadaadaan markay kuu cadaadaan dhagaha ka furaysa wii baaila markaa laakiin adoo jaahil haddaad dhagaha xidhato dee sidaa jahligaagaad ku tegaysa rawa albukhaariyu can anas ibni maalikin radia allaahu canh qaala anas wuxuu yidhi qadima rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa soo galay sala allahu calayhi wasalam almadiinata magaalada madiina laysa lahu xaal uusan u sugnaanin khaadimun qaadim uusan u sugnaan u khidmeeya nabiga sal allahu calay wasalam qadima rasuulullah rasuulka ilaahi ayaa soo galay sala allahu calayh wasalam almadiinata magaalada madiine laysa lahu xaal uusan u sugnaan lahu nabiga khaadimun adeege isagoon adeege lahayn uu madiine yimi fa aqada abuu dalxa abuu dalxa ayaa qabtay uu yidhi anas biyadi gacantayda abu dalxa anas hooyadiisu qaba ah laakiin anas aabiis maaha anas aabiis gaalnimu ku dhintay ta cararayoo shaam aadoo kirishtaanna wuu ku dhintay marka abudalxa ayaa gacanta i qabtay fandalaqa bi wuxuu ila aaday ilaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam fandalaqa bi waa adoon marka anas markaas waa adoon toban sano jir waa adoon saqiir ah oo toban sano jir fandalaqa bi wuxuu ila aaday ilaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam faqaala abu dalxa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo inna anasan anas hulaamun waa wiil wiilkoo kayisun caqli leh waa wiil caqli leh qofaan caqli lahayn haddaad nabiga u geydo sala allahu calay wasalam oo tira waa kuu shaqaynaa ee nabi wuxuu u baahan yahay isagaa yaqaan ha wuxuu u baahan yahay iyo wuxuu in loo qabtanaba ma fahmi karo wiil dakiyaa raba caqli badan waa caqliuu leeyahay wiilkan anasa falyakdumka ha kuu qidmeeyo un halkaasuu ihi xaafidku waxaa laga qaadanaa agoonka agoonka dadka kafaaladiisa haya dadka noloshiisa kafaalo qaaday ama hooyadiis ha ahaado ama qof kale ha ahaado waxaa u bannaan inay maamulaan shaqay u diri karaan dadaa la dhihi karaa u shaqee waxaa soo qabaa la dhihi karaa laakiin laba shardiyay leeda markaa shaqa loo dira o shaqadaasu inaysan ahayn mid adag oo uu aad ula dhibtoonayo ibnu badaalna shardigaasuu ku sheegay sharxa bukhaari wax oo dhibaya adoonka in loo diro aad u dhib badan maya waxaa la rabaa shaqada asagoo kale qabto in loo diro waa shardi shardiga labaadna waxaa ah in tarbiyadiisii iyo waxbarashadiisi aysan uga baabain haddee nabiga u adeeg markii la yidhi sal allahu calay wasalam nabiga waa midkuu keeni lahaa tarbiyadii ugu sarreeyey iyo tacliimtii ugu sarreeyey marka tacliim iyo tarbiya seegimi laakiin adoonkii haddaad inta qof u shaqee tidhaahdo ama aduu ku shaqaysato ay waxbarashadii ay seegto taasu sax maa labadaas shardiya leeda shaqada loo diraana waa inaysan ahayn dhib uusan taxamuli karin waana inaysan ka hor istaagin tarbiyadii la rabay laakiin agoonka waa la adeegsan karaa dadka kafaaladiisa haya waa qofna waa dhigi karaa soo shaqee ayaguna wax oo u dirsan karaan labadaa shardi haddii leeo qaala anas wuxuu yidhi fakhatamtu nabigan u khidmeeyey fi safari safar iyo wal xadari nagaadi hadduu safro waa u khidmay jiri hadduu joogoon uu nagi yahayna waa u khidmay jiri maa qaala lii nabigu iguma dhihin lishayin shay dartiis shaygoo sanactu aan sameeyey lima shay dartiis muxuu yahay sanacta aad u samayday haadaa shaygan haakada sidaa weligay wax aan u sameeyey nabigu ima dhihin sal allahu calay wasalam shaygaan maxaad sidaan ugu samayday maxaad shaygaan sidaan ugu samayday weligiis ima dhihin walaa lishayin shay shaygoo lam asnacu aanan samayn ima dhihin lima lam tasnac maxaad ugu samay diiday haadaa shaygaan haakadaa taasna maxay tusaydaa khuluqii nabiga akhlaaq wanaagii akhlaaq wanaaggii iyo dhaqan wanaaggii nabi moxamed sala allahu calay wasalam qofka qaadunka ee adiga kuu shaqaynaya inaadan wixii uu sameeyey ku eeday weligiisma dhihin waxaan aad samayday qaabkaan ma fiicnay qaabkan maxaad igu samey wey wax aan ka tagoona samayna maxaa waxaas u samey wey kama dhihin mana dhici karto hal marna inuusan wax qaldin anas laakiin waxay tusaydaa nabiga akhlaaq wanaaggiisa iyo dulqaadkiisa iyo sabarkiisa sidaasaana la rabaa dadka qaadumiinta in loola dhaqo zawjaadkiina dadka kaloo idin khidmayna qofka kuu khidmaynaya ee dadka kuu galay ee hawsha kuu qabta wadax waxaan lama yidhaha subxaana allah ah, waxa uu sameeyey laguma ceebeeyo nabiga sala allahu calay slam xataa waa loo keeni jiray cunto aan naftiisu rabin werigiis ma ceebayn cunto loo keeno waa maxay waxaan ma dhih hadday naftiisu rabtana waa inuu rabi haddaan naftiisu rabina isku dirqima laysuma diqiyo waxa naftaada rabi waa iska riixi jir ah. marka hal shay ceeb maaha sidaan sidaanan ka jecela oo sidaana igala fiican waa tala bixina mogta taas dhib ma leh laakiin ceebayn maya iyo canaan iyo eebayn maya shukriyaa la rabaa lagu adeegay shukriyaa lagaa raba ee lama rabo ceebayn iyo eebayn laakiin tala bixin haa sidaan sidaana ka fiican sidaan anugu sidaanan ka jeclaala ma dhib male taas waa tala bixin waa lagaa faa'iida marka waa wax fiican روى البخاaري عن cبداللahi بن مسعوudi رضي الله عنه qaaل cبداللahi بن مسعوud wuxuu yidhi سألت رasuuل الله rasuulka ilaahi ayaan weydiiyey صلى الله عليه وسلم qultu waxaan idhi yaa rasuulالlahi rasuulka ilaahayow أyulcamali camalka keebaa afضل u fadli badan camal ilaahay lagu caabudo kaa u fadli badan qaala nabigu wuxuu ihi asalaatu salaadaa u fadli badan salaadaasoo calaa miiqaatiha waqtigeeda ku sugan calaa miiqaatihaana waxaa loola jeedaa calaa awali miiqaatiha salaada awalka laga tukada u fadli badan waxaana caddaynaya xadiis cabdullahi bn mascuud laftigiisa waxa wey lafdiga uu wariyey tirmidi ibnu maaja ibnu khusayme ibnu xibbaan xaakim ayna صaxiix yeeleen tirmidi ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo xaakim afartuba ay saxiix yeeleen wuxuu leeyahay lafdiga xadiiska afdal اacmaali asalaatu fii awali waqtiha salaad waxaa u fadli badan midda laga tukado awalka acmaaloo ah, dhan waxaa u fadli badan afdal acmaali acmaaloo dhan waxaa u fadli badan asalaatu fii waqtiha salaad laga tukado waqtigeeda marka ugu horeeya taas marka waxay keenaydaa dadka mucadiniinta ah masaajidda ka mas ah, inay ilaahay uga baqaan mas mu'adinku wuxuu leeyahay ajar aad u weyn ajarka wuxuu ku helaana waa shaqo dhib badan waqtigu waa isbedela ilaahay baa kala bedela yuliju leyla fi nahaar wa yuliju nahaara fi leyl mararka mararka wati weliba annagu dadka ugu raban waktigaana laakiin haddana waa isbedel salaada casib mararka gobol sideed saac konton iyo afar daqiiqo waa jirtaa waa salaada casr mararka gobolna sagaal saac iyo soddon iyo lix daqiiqay gashaan soddon iyo shan daqiiqo xataa ma jirto maba jiro weli ma gelin sagaal saac iyo soddon iyo shan daqiiqa ma jirto weli ma gelin mararka gobol marka fiiriya haddii uu laga qofku iska caadayso sagaal saac iyo rubi adin sagaal saac iyo barna aqin mararka galab wuxuu adimaa salaadii oonba gelinba waxaana la tuka ayadoo gelin salaadaasoo dhanna ma jirto dembigana waxaa iskale muadinka ma ummaddaasoo dhan salaadoodu baa wada isagaa iska mas-uul ilahay hortiisa waana halaagsamaya mararka gabalna salaadii oo gashay sideed saac konton iyo afar daqiiqo macnaha waa labada iyo konton iyo afar daqiiqo galabnimo ayadoo gashay uu wuxuu adimayaa saddexda iyo iyo labaatan ama sagaal sax iyo labaatan waa goor waa waktigii awalkii iyo fadiiladii waana tagtay fadiiladii waana tagtay salaadaha mid aan isbedelin lama arka casirka ugu qatarsan soomaaliya markaan joogno oo asagu waxaa afartan daqiiqu isbedelaa casirka laakiin subxiga subxigu soddon iyo kow daqiiqu isbedelaa oo mararka ugu dambeeya waxa weeyaan tobanka iyo soddon daqiiqo ama se tobanka iyo labaatan iyo sagaal daqiiqo uu galaa marka ugu horey marana waxa weeyaan shanta iyo kow daqiiqu galo marka soddon iyo kow daqiiqu isjara inta u dhaxaydu ku wareegaa duurkii waa sidoo kale waa isbedela ceshihii waa isbedela maqribku waa isbedela salaadahaasoo dhan mu-adinka waxaa laga rabaa inuu waktiga la socdo siduu isku bedelo ula socdo mar walba waktigoon gelin waa inuusan adimin haddii kale adinku maba ansaxayo haddii la tukado salaadii oon gelinna ma ansaxay waa inuu hubiyaa inuu galay markuu hubiyana fadiiladu dadka yayseegina waqtiga awalka waa inuu aqimaa salaadan adinkii aqin kara intidaac waqti dadka la sugo oo dadku ku yimaadaan waa in loo sameeyo dadka jamaacadana waxaa laga rabaa inay dareemaan waqti u isbedelo ee hadday iska caadaystaan waqti gaara meelaa waqti ugu qoranya iyaga waqtigaas iska yimaadaan marna waa soo hormarayaan marna waa soo daahaya mana dhici karto inay jamaacada si saxa u tukadaan waa inay ogaadaan waktigu inu isbedelo oo ayagu wakti kama shaqeeyaane waa inay la socdaan adig ka arrintaas waxay rabtaa shaqo aad u adagay rabtaa wax iska dhawaaqa maaha garofanka iska ag istaaga iska dhawaaq maaha adigan uu waktigii la tukan jiray waa la gaari iyo lama gaarin ood adiga saacad saas iskaga fiirsato waxba macnaa mari taas waa inaad taqaanaa sida wax isku bedelayaan qoraxdaasaa lala soconaya qoraxdaas saacad maaha buug maaha waa qoraxdaasaa lala soconaya ayadaasaa waqtiga laga fiiriya can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibn mascuud sa'altu rasuula allah rasuulka allaan weydiiyey sala allahu calayh wasalam qultu waxaan ya rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ayul camali camalkeebaa afdalu fadli badan qaala nabigu wuxuu yidhi asalaatu salaada u badan calaa miiqaatihaa calaa awali miiqaatiha waqtigeeda ugu hor lagu tukado qultu waxaan uma ayu yaa ku xiga qaalana wuxuu uhi biru waalidayn labada waalidoo loo samafalo baari loo noqdo wax allo waxay ku amraan laba shardiyaa laga fiiriyaa si kale kuma diidi karti koo sharcigu ma ogoli waxaan sharcigu ogolayn hadday ku amraan waa xaaraan inaad adee inaad yeerto laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ilaahay wax lagu caasaa makhluuqa lagama yeelo hadday ku yidhahdaan waa kuu ducaynaynaa maandhow duulaan ka baxaya gal reer hebel wax ka soo laa weligeen duulaan kama anaan harin taas waa ever wixii ilaahay lagu caasaayo qofna lagama yeelo ilaah wax lagu caasaa qof lagama yeelo waa koow inay waxay ku amraayeen aysan ahayn wax ilaahay lagu caasaa waa shardi shardiga labaad waa inaad awoodo waxaadan awoodin ilaahay kuma saarin waxaadan awoodin hadday yidhahdaan keen hadda ilaahayba kuma karsin laa yukallifu allahu nafsa illaa wusca laakiin wax kastood awoodo ilaahayna uusan diidin waajib waxaa kuwa inaad addeecdo waa waajib waxaa la rabaa wanaaggaadu inuu gaaro xooggaaga xoolahaaga caqligaaga taladaada codkaaga macaan waa inuu gaaro ood wax tarto waalidka waxaa la rabaa dulqaad inaad u yeelato oo canaantooda iyo wax kasta aadan cuslaysan laguma cuslaysan jirin haddaad yareeda waxaa la rabaa dhibkaaga inaad ka celiyo oodan qowl iyo ficil midna waalidkaa ku dhibin kelmad ay dhibsadaan waa inaysan kaa soo bixin kelmad ay dhibsadaan waa kaa soo bixin ilaahay riladiis waxay ku jirtaa labada waarid raalli carada ilaahayna waxay ku jirtaa labada waaridoo kuu caroota waa ogaato ood meel ku qorato caaswaalideyn jannada ilaahay ma galo waa inaad ogaato caaswaalideyn jannada ilaahay ma galo caro allah ku dhacdo qultu waxaan ihi uma ayu yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam aljihaadu jihaada ku xiga fii sabiila jidka alle lagu jihaado in gaalada lala jihaado ilaahay diinkiisa inuu kor noqdana loo jihaado kaasaa ku xigta waa litakuuna kelimatulahi hiy alculyaa waa سلام sanaami lislaam fa sakadtu waan ka aamusay can rasuulilah rasuulka allaan ka aamusay uu yidhi sala allahu calay wasalam walow istazadtuhu haddaan ziyaado ka dalbi lahaa oon dhihi lahaa yaa ku xiga ku xiga la zaadani waa ii wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar raximahullah bukhaariga sharxiisa xadiiskan wuxuu tusayaa fadliga waalidkoo la weyneeyo iyo acmaasha biriga inay kala fadli badan tahay iyo in hal mar qof culamaa la weydiin karo masaa'il kala duwan iyo in qofka caalimka loo dhimriyo oo laga joojiyo masaa'ilka badan si uusan u daalin iyo siday saxaabadu nabiga u weynay jireen uguna naxariisan jireen xadiiskaana tusaa iyo qofka hanuundoonka in loo naxaysto hadda la tuso walow qofka hadlaaba hadalku ha dhibe ee qofka diinka yaqaan dadka hanuundoonka waa inuu u dulqaato wanaaggana tuso wanaaggana uu tuso sidaas ayaa xadiiska laga qaadanaya sidaas ayaa xadiiska laga qaadanaya wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina